بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد abu shujaac ayaan ku jirnaa weli waxaana maraynay qaybihii looga hadlayay ugaarsiga gowraca udxiyada iyo adcimooyinka faslun fil adcimati adcimooyinka waxyaabaha la quuto waxa la cuna maxaa ka xalaal ah maxaana ka xaaraan ah wa kullu xayawaanin xayawaan walba xoolo walba wa kullu qaabathu ay dhiibiso ay wanaajisato ay wanaajiso alcarabu carab fahwa xalaalun waa xalaal ilaa maa shay maahane warada soo aroora asharcu sharciga iyo diinta ku soo aroortay bitaxriimihi xaaraam ahaashihiisa ilaa wixii nas ama aayad ama xadiid uu tilmaamo uu yidhaahdo shaygaas waa xaaraan ma ahee xayawaan walba oo carabtu ay wanaajisato istitaabo ay ka dhigato oo ay isdhahdo waa xalaal oo waa la cuni karaa shaygaa xalaal waay fahwa xalaalun ilaa maa shay maahane warada uu aroora asharcu sharciga waa diinta bitaxriimihi xaaraam ahaashadiisa waxay carabi fiicnaysatay cunayso haddii inta ayad ay tilmaado ay tiraahdaraan xaaraan buu noqonayaa xaaraan ayuu markaa noqonayaa xaaraan ayuu markaa noqonayaa ilee nas ayaa markaa xaaraanteeyey nas ayaa ku soo arooray inuu shayga xaaraan markaa yahay wa kullu xayawaanin xayawaan walba istakhbathathu lcarabu carabtu ay khabiifiso ay xumaysato macnaha ay dhahdo shaygan lama cuni karo fahwa xaraamun asaguna waa xaaraan shayga asagana xaaraan buu noqonayaa ilaa maa shay maahane warada asharcu sharcigu uu ku soo arooray biibaaxatihi ibaaxayntiisa wixii carabi nacday oo ay tiri ma cuni karno waa xaaraan laakiin hadduu nas yimaado diintu ay ku timaado inuu shayga xalaal yahay macnaha xara ee eh, eh, u mutaqaanaa xalaal ah fiirin maayo xumayntii carabtu xumaysay taasi qaacidda caam ah waaye saasaa marka loo kala fiiriyaa waxay carabi banaysato oo ay dhahda waa shay istitaaboo fiican waa xalaal waa la cuni karaa ilaa wuxuu nas dhinac u bixiye maahane waxay carab xumaysay dhahdo waxaan lama cuni karana waa xaaraam ilaa wuxuu nas baneeya maahane wayaxrumu waxaa xaaraan ah min asibaaci sibaaca xaggiisa waa xayawaanka duurjoogta ah sibaaca waa dugaagta waxaa xaaraan ah maa wixii lahu leh naabun mici wixii miciyo leh waa xaaraan micidaasoo weliba qawiyun adag xoog leh yacduu bihi uu wax ku weeraro wax kula xadgudbo wixii noocaas ah oo dhan wuxuu noqonayaa shay xaraam ah wa yaxrumu waxaa xaraam ka noqonaya min asibaaci sibaaca xaggiisa xayawaanka maa lahu naabun wixii mici leh micidaasoo qawiyun xoog leh ka kan adag yacduu bihi waxna ku xadgudba yacduu bihi wax ku weerara macnaha wayaxrumu waxaa ka xaraama min aduyuuri shimbiraha xaggooda maa lahu wixii leh mikhlabun cijiyo ciddi qawiyun adag yajaraxu bihi wax ku weer uu ku dhaawaco wax ku jareexeeyo shimbirahana kuwa waa mamnuuc xagga sibaaca iyo duurjoogta wixii mici leh libaaxa shabeelka waxyaabaha lamidka ah eh, miciyahaasoo qawiyun adag oo xoog leh yacduu bihi uu wax ku weeraraayo subaacka waa ka xaaraam wayaxrumu min aطuyuuri shimbahana waxaa ka xaaraam ah oon la cuni karin maa lahu mikhlabun wixii leh ciddi qawiyun adag eh, yajraxu uu ku jareexeeyo wax ku dhaawaco bihika gorgorka iyo waxyaabaha markaa lamidka ah waay wayaxilu waxaa xalaal ah oo loo baneeye dheh wayaxilu waxaa loo xalaaleeyey lilmudari qofka loo dhibaato geliyey filmakhmasati dhexdeeda an ya'kula inuu cuno min almaytati baktiga xaggiisa almuxaramati ee laga xaaraantinimeeyey maa qadar inuu ka cuno yasuddu uu ku adkaynayo uu ku istaajinayo ramaqahu nafsadiisa ramaqa waa nafta ugu dambaysa bixi rabta meel halis buu marayaa naftii waa kasii socota baahi daraaddeed meel u dhow uu wax ka cunana ma laha wixii meydkii xaraamta ahaa waa la ogol yahay xurima calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziir wamaa uhila ligayri illaah wixii saa loogu diiday oo dhan oo muxaramo ahaa ma in baa looga ogol yahay qadar yasudu uu ku dabooli karo ama uu ku istaajinayo ramaqahu ramaqiisa ramaqa macnaha waa naftiisa wa meytataani laba bakti ama laba meyt xalaalaani waa laba xalaal ah asamad waa kalluunka ama malayga waljaraadu iyo ayaxa labadaa meydkooda waa la cuni karaa wadamaani laba dhiigoodna bacdamaa la yidhi dhiig waa xaaraan dhiig baa xalaalaani xalaalaan ah alkabidu waa beerka iyo watixaadu waa beeryaraha beerka caadiga ah waa dhiig adkaaday dhiigga la xaaraantinimeeyeyna waa demka masfuuxa ah wadama masfuuxan sida ilah tilmaamay subxaana watacaala waa dhiigga masfuuxee qubanaya midida marka inta lasoo qaado neefka la gowraco isla markii lagu dhufto dhiig baa soo booda dhiig ayaa soo boodaya dhiigga masfuuxee qubmaayee xo shumaaya kaaba midka mamnuuca ah amaa markii dhiigu istaago wixii meesha ku dhegdhega iyo oo kale iyo wax noocaas waa xalaal wadamaani xalaalaani laba dhiigna waa laba xalaal ah alkabidu waa beerka iyo watixaalu beeryaraha labada dhiigoda waa iska dhiig fariistaye waa la cuni karaa labada meyd ee xalaasha ahna waa samaga iyo jaraadka samagu waa kalluunka ama malaayga xataa hadduu dhinto waa la cunaa asaga oo gowrac uma baahna jaraadkana saasoo kale uu la mid yaho waa ayaxa gabar saxaabiyad baa waxay tiri toddoba duulaan baan rasuulka u raacay ayaxaan cuni jirnay ayaxa ayaan markaa cunaynay wadamaani laba dhiigoodna xalaalaan waa laba xalaal ah alkadidu waa beerka iyo waatixaalu waa beeryaraha faslo fi lubxiyati waa xoolaha ubxiyada haddana udxiyada waa xoolaha la qalo carafada ayax maa la cunaa buu dhahay ayay tiri ayax yarka aragtaa mayaamo ayax waxaa jir lugtiisa ajar cajar digaaga oo malaynaysaa cunaysaa soo maa ma aragta inkaas marka ayaxaan annaga xaggeena ah wax laga xuna male waa runta hadaa qabatid waa isku bashuush waa isku dusa asagoo dhan waa isku dumaa laakiin dhulalka qaarkood ama ayaxyaalka qaarkood waa ku baahi tira sanduusha laga sameeyaabe waa la shiilaa ayaa siraa inta la dubo waxyaabo yar laga googooyo rootiyaa la kaladayaa dhexdaa looga shugayaa cadka sayroo basal ah barbarooni <laughs> yaab inta dhexda looga shugo bilibili ama basbaas yar inta la keeno saas loogu shubayaa kaale macaanta iska aragba mar haddaa aragti mar haddaa aragtid mama lagaa karade feela loo gelaa marka waa kaa samaga iyo jaraad wadamaani labada dhiigoodna oo wadamaani laba dhigoodna xalaalaani waa laba xalaal ah alkabidu waa beerka beer ari beer lo beer gel wuxuu ahaadaba kulli waa fiican yihiin waاطixaalu iyo beeryaraha ixaalka qole waxay ku fasiraan sambabka laakiin beeryaraha isaga wadayna sooma annaga sambabka waxaan siinaa bisada iyo mugulaasha iyo ayaa la siiyaa marka طxaalku waa beeryaraha faslu fi اludxiyati xoolaha udxiyada ah wاludxiyatu udxiyadu sunnatun waa sunno sunnada waa jid nebigu jideeyey qofku inuu udxiyo sameeyo maalinta tobanaad ee ciidda carafo ilaa saddexda maalmood ee markaa ka dambaysa afar maalmood bay soconaysaa udxiyada wayujzi-u waxaa ka guya aljadacu jadac jadac ayaa gudahaya macnaha oo lagu udxiyaysan karaa jadac maxaa laga wadaa jadacu waa sana mid dhamaystay oo sanadii labaad galayo min ada'ni idaha ah wathaniyu wathaniyu oo min almaczi waa laba jir oo macziga markaa ka mid ah aricadka wathaniyu wathaniyu iyo thaniyo waa mid shan jir ah shan baa u dhammaatay oo min alibili geel ah wathani iyo mid saddex jir ahoo min alqari lo-da markaa ka mid ah dhammaysatay xoolaha da-bay ku xiran yihiin udxiyada lagu galo udxiyada xoolaha lagu udxiyaysanayo waa inay ahaadaan ee sida markaa lasoo tilmaamay waxaa gudahayaa wayujzi'u fiiha udxiyada waxaa gudaysaa aljadacu mid ilka jabsatay hal sana u dhammaatay oo min adani da'niga markaa ka mid ah wathaniyu iyo mid laba jir ahoo min almaczi aricadka ah wathaniyu waa shan jir oo min alibili geel ah wathaniyu min albaqari dex jir ama shan jir xataa oo lo-da markaa ka mid ah wa tujziu waxaa gudahaya wuxuu ka gudayaa albadanatu geela hilib weynaha budni waxaa loogu bixiyey geela oo hilbo badan yahay xataa ilaahay waatuu tilmaamay walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'iri illaah budniga baalaha geel waxaanu ka yeelnay budni waxaa loogu bixiyey waa hilibkiisaa weyn rida iyo lamid ma aha somaali waxay dhahdaa meel hal lagu qalay he meel hal lagu qalay mana hilib yara mana hadal yara sooma hilib ma laga waayo ee meel ri lagu qalay hilib lagama waaye meel hal lagu qalay mana hilib yara mana hadal yara dadaa jooga saasay ka wadaa maleeyaha oo buuq badan yahay marka walbudna nafk neefka geela wuxuu ka gudayaa watujziu lbadanatu can sabcatin toddoba reer toddoba cid waa ka gudayaa macnaa marka la wadxiyaysanayo toddoba cid intay lacag isku dardarsato yay hal geel soo gadanayaan hal geel yay soo gadanayaan waa la kala googooynaa marka cid walba qeyb baa la siinaa walqaratu lodun can sabcatin toddoba ayadana lo-duna toddoba reer iyo toddoba cid way ka gudaysaa washaatu ridu iyo idahna waa lamide can waaxidin hal cid keliya washaatu can waaxidin wa arbacun afar laa tujziu gudi mayso fi daxaayaa odxyada dhexdeeda afar afar nooc oo xoolaha ka mid ah laguma odxiyaysan karo ko alcawraau midda cawaran ishala albayinu ay caddahay cawaruhaa ila-aanteeda si cad baa loola jeedaa inay ilaada laakiin haddii la fiiriyo amay leedahay amaysan lahayn marka la dhahayo ma aha waa in ay banaanka taalo albayinu cawaruhaa cawarkeeda ila-aanteeda waalcarajaau jiista ah way dhutinaysaa albayinu uu cad yahay carajuhaa dhutin dhutinteeda jiisnimadeeda inay saasu soconayso ayaa loo jeedaa laakiin haddaysan ku caddayn oo la malaynayo iyo lugteeda dhulka iska dhigi kar taa markaa kuma jirto walmariidatu ta xanuunsan ee jiran albayinu ay caddahay maraduhaa xanuunkeeda tacbaan wa jiran tahay indheesku haysaa ma raaci karto xoolaha kale taan laguma odxiyaysan karo waalcajafaau midda caatada ah cajfaa allatii taasoo dahaba uu tegay mukhuhaa dhuuxeeda min alhusaali weytnimo ama caatanimo dhuuxba ma haddii hilibkeeda la kariyo waa biyo bash ah wax hayn ah iyo wax mataqaanaa ee dhuux ah iyo maraq fiicanoo laga cabo iyo ma lahan taana laguma udxiyaysanayo waalarbacu afar laa u gudi mayso fi daxaayaa ku udxiyaynteeda oo laguma udxiyaysan karo alcawraa'u waa midda ishalla albayinu ay caddahay cawaruhaa cawarkeeda ila'aanteeda waalcarajaa'u midda jiista ah albayinu ay caddahay carajuhaa dhutinteeda way dhutinaysaa macnaha ama goojina waa la yidhaahdaa almariidatu midda xanuunsan midda mariidada ah ee jiran albayinu ay caddahay maraduhaa xanuunkeeda waalcajafaau midda cajafada ah talaf waa allatii dahaba mukhuhaa dhuuxeedii uu la tegey ama uu tegay min alhusaali caatanimo darteed barur ma lahan maraq fiican ma dhalay soo maa neefka caataha ah maraq fiicanoo la cabo ma laha wejzi wuu gudayaa oo lagu bixiisan karaa alqasiyo midka dhufaanan qaarkood waa la dhufaan waa la dhufaaneeyaa soo waayahay wayujzi waxaa gudahaya oo ka gudahaya ee udxiyadoo lagu udxiyeysan karaa alqasiyu midka dhufaanan dhufaaninta dhufaaninta waxaa waaye neefku markuu qooqo ama wanka ama rida ama wax noocaas oo kale ah oo la celin waayo laba mid baa la sameeyaa xaniintaa laga saaraa aarba aarba hadda fahme baan filayaa ama waa laga tumaaba waa la dhufaanaynayaa raacaya marka xaniin muxsin sax marka eh, kibirkii iyo boodboodki iyo wuu dhaafayaa qooqii badnaa iyo wixii ku jiray iyo marka hadduu neefku saa yahay ama xeniyiinta laga saaray ama la dhufaanayee la garaacay kaas waa lagu udxiyaysan karaa dhib kuma sugna waalmaksuuru iyo midka la jebiyey ama jaban dheh alqarni geeska jaban wuu ku dhashay midna waa laga jebiyaa soo ma midna waa ku dhashaa oo si saliim uh ugu dhashaa kaasna waa lagu udxiyaysan karaa walaa tujzi u gudi maysa almaqatuucatu ka la gooyey aluduni dhegta laga gooyey midka dhegta laga jaray ma lagu udxiyaysan karo wadanabi iyo saynta danabka xagga dambe ilaa xagga kor laga soo gaaro la gooyey ama la jaray kan laguma udxiyaysan karo wa waqtu dabxi xilliga gowraca udxiyada la qalhayo min waqti salaati lciid laga bilaabo waaye waqtiga salaada ciidda la tukado ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacdo min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalinteeda ugu dambaysa ayaamu tashriiq waa maalintee maalinta saddex iyo tobanaad ee bisha dilxij ama carafo marka meeqa maalmood baa xoolaha la gowracaa ya xoolaha meeqa maalmood baa la gowracaa saddex saddex saddex waa maya ma jirto may saddex ma aha min ayaami ayaam min min aakhir ayaami tashriiq ayaa mutashiq waa saddex maalmood waxaa ku sii jira muxsin ahaa afar maalmood afar maalmood baa xoolaha la gowracaa adigoo maalinta koowaad ee ciidda awoodika waa iska dhaafi kartaa maalinta labaadaa gowracaysaa ciidda laba ay tahay maalinta saddexaad baad gowraci kartaa maalinta afra afartaas maalmood buu gowracu soconayaa marka salaada ciidda la tukado ciidul adxa salaadeeda oo laga soo baxo ayuu bilaabanaa gowraca habeen iyo maalinba waa la gowraci karaa bay fuqahadu yihaahdaan laakiin maalintii baa fiican maalintii baa fiican maalinta saddex iyo tobanaad toban kow dheh laba iyo toban may kow iyo toban dheh laba iyo toban saddex iyo toban afar nood isku noqonayaan maalinta saddex iyo tobanaad qoraxdu hadday dhacdo waa dhamaatay casri wixii ka dambeeya waa la joojinayaa idan waa qorax dhaca ilaa ayaa intaas waa la qali karaa wayustaxabu waxaa loo suneeyaa cinda adabxi gowraca agtiisa qofka qalaya khamsatu ashyaa shan waxyaaba inuu sameeyo ko atasmiya inuu ilaahay magacaabo bismi illah waalsalaatu salli cala nabiy nebiga lagu saliya sal alla wasalam waxna sama tilmaamin laakin waa iska barakaysanayna bay leeyihiin wa istiqbaalu lqiblati qiblada inuu ujeesto uu u jeediyo bidabiixati xoolaha la asagana waa u jeedsanayaa qiblada neefka la qalayana qibladaa loo jeedinayaa ilaa haddaad qiblada u jeediso aad qal isdhahdo aadna qibladaa u jeedaa taasna waa mid wاtakbiiru iyo takbiir bismi illaahi allahu akbar wاdducaau baryo ilaahay la baryo laga ducaysto bilqabuuli aqbalitaan in neefkan udxiyada ilaahay kaa aqbalo subxaana wa tacaala bilqabuuli walaa ya'kulu ma cunahayo qofka min aludxiyati udxiyada xaggeeda almanduurati ee nadarkae la nadray waxaa tiri ilaahay hadduu muraadkayga ii sahlo udxiyada marka la gaaro neef udxiyaan bixinayaa waa nadarkaas waa waajib hilibkao dhan waa bixinaysaa waxna ma cunaysid waya'kulu qofku wuu cuni karaa min almutadawaci bihaa midda sunnada ah nadar ma aha waajib ma aha laakiin midda uu iska sunaysto iska mutadawacay oo iska suno fashay kaasi qofku waa cuni karaa hidibkiisa saddex baa loo qaybiyaa qayb adaa cunayo gurigaa loo dhigayaa qayb masaakiinta la siiya qayb saddexaadna waa hadiyo hadiyihii sadaqa maxay kala duwan yihiin sadaqada waa dadka masaakiinta ah in waxba haysanin hadiyadana waa dad wax haysta hantiilayaal laakiin hadiye ahaan baad u siinaysaa saaxiibada wayakul waa cunayaa qofka min almutadawaci midda mutadawac loo lagu tadawacoo lagu sunafasho biha ayada walaa yabiicu ma iibin karo qofka min aludxiyati udxiyada xoolo udxiyada lugta inaad qaaddood googoobayso ood googoob u dhigtoo la yimaado lagaa gato hay ma dhici karto wax ma laga iibinayo maqaarkeeda lama iibiyo majimaha dad baa cuno soo maa ama maqaayadaha baroodu barooda looga sameeya maraha oo oo muufadal uu cuni jiray waxaa dadka ansaloti iyo meelaa deganaa jira ma joogaan iyo wax ka jooga ma jira ceelgaata iyo maharaga ma aha waa lafaha lugaha iyo mijimaha iyo iyo kurankurta iyo kariyo waxaa kasoo baxaya maraq maraqaasoo dhadhareer leh dhecaan leh saa u jijiid maayo lugaha iyo meelaha isgalgalka iyo hooyooyinka hore a idin karin jiray wax laydinku soo koriy ma taqaanaa filaya hadda bitsi iyo waxyaaba aragteen baahane maxaa la cuni jira walaalayaa maxaa laydinku soo koriye barooda iyo mujimaha iyo quraankurta iyo soorta lagu cuni jiray iyo markaasaa hooyo intay gacmaha kaa dhaqdhaqdo shambal saabuun xamaali saabuun la dhaha jiri jirtay ah, inta xoog lagaaga dhaqo ah, waxyaaba lagu marmariyo ee kugu taagaysay ee dharka iskuolka qofkana ah, lg lagu iyo banjamo soocan mls dhihi jirinba ummaddaasad dhex fadhisaa allah cafiye oyinkood waa dadaaleen nimankooda waa abayaalkeen markay dhibaan ay biil bixin waayaan qaarkood la waayo oo ay iska dhuuntaan wax yaroo deeni ayuuta intay galaan hooyooyinka iyo miiska waxay dhigin jireen suuqa nyaanyo tu gada tu hilib gada tu caano gada ha iska maqnaado maanta dacwo ninka biil ima siiyo ninki inta igama bixiyo ninkii saa ima yeelo iska fasaqa ninki meequu kaa maqan yahay maalin mid aan dhahnay usbuuc buu iga maqan yahay todoba beri ilaa canug la dhalo caloosha ku jiray uusan ogeen oday waktigu caloosha galay iskool la geela maqnaan jiray weligoodna ma qaylin jirin waana idinka diin yaraayeen sunan iyo saxiixayn bay akhriyaan gabdheena gobol ka mid ah sunan iyo saxiixayn marka insha allahu tacala inkastoo xaq uu yahay oo xaq ilaahay subxaana watacaala uu gabadhan in la biilo uu ka dhigay haddana dhaqsa guryaha laguma dudumin jirin asagoo dhibaatoobay oo shaatiga ku wasaqoobay oo meel uu aada uusan aqoonin yuu imaan jiray wixii ayado ay samaysaa lax laga siin jiray ragga gobol ka mid ah shaatigii ka bedelay musqusha biyo loo geyna waa qubaysanaya markuu soo nuuro haddana baxa saas jirna markuu soo iftiimo iyo haddana meeshiisii u noqonayaa marka gabdhaha waxaan dhihi lahaa karti hala yeesho karti hala yeesho ilmaha haddii la awoodi karo in hooyo iyo aaba la-aan aan la dhigin yaan la dhigin way ku sabraayeen way ku adkaysanayeen habeen habeenada kamid a ah xaafad anigoo saasoo dhex marayna xaafadda howl wadaag waxaan arnin inaagta isdagaalaya waa habeen iga baxulaa guriga walaalo intay ii dila waktigaan waa tugtame war baxaan ku dhahay guriga magaalada xaafadda walka soo baxay ma aqaan darsiga aan ka imid aan filayaa meeshaasaan usoo meeshaana la buuxaa bay toogtamaysaa gacantuu kasoo qabta wuu soo jiiday sariirta sariirta lugteeda saa u qabsatay lugta kaana baa waa soo ji wuu soo jiiday bannaankuu keenay rag waxaa jirta wax magarata ah albaabkay fadhiisatay runtiis waa runteed dhaqanay diyaar u tahay afkaaga hadda haday kasoo fakto waa kufura waa kufura waayaha ciid bay kaa keen kufura wallah qanadiga de alalaasi carab dheh ifur ifur ifur ifur wax maba iyaalba kabo mar walaalsaan waa kasoo fakatay maxaa kaa keena kaa gaaraysa maxaa kaa keena ilaa ah barbaryood idaal tugtuga waxay xeeratay barboorsadeeda taxigii beri qaadi lahaa u diyaar marka wax badan baa isbedelay walaalayaa canugaagana waa kaasaa hayso xagga kusoo tuuraysaa suu noqonaa waaw waaw waa laba jir waa saddex jir waa afar jir marka waxaa waaye walaalayaal waa arrin badan baa jirta in ilaahay loo soo rujuuco lays waa max meesha ku jira mid hadduu xumaado ka kale waa inuu sabro ka kale waa inuu adkaysto hadduu gabadho ay xumaato waa inuu wiilku fiicnaado wiilku haddii uu xumaado waa inay gabadha wanaagsanaato laakin waa isla xumaanaynaa ma soconayso marka saasuu xaalku yahay atasmiya wاsalaatu iyo salli cala اnabiy nebiga lagu saliya sal اllau alيh wasalam waistiqbaalu اlqiblati qiblada la qaabilsiiyo biاdabiixati xoolihii la gowracayay wاtakbiiri takbiir in ilaahay la weyneeyo bismi اllahi allahu akbar wاdducaau baryo bilqubuuli aqbalitaan ilaahay laga baryo inuu kaa aqbalo walaa yaأkulu ma cunahayo qofka min aludxiyati xoolaha udxiyada almanduurati ee nadarka ah ilan waa waajib wayakul wuu cunayaa min almutadawaci biha midda suna falashada ah walaa yabiicu ma iibinayo min aludxiyati xoolaha udxiyada ahna waxba laga iibin maayo qofka kuu qala hilib ahaan ma u kartid ujaro hilibna sii lacagna ku heshiiya maqaarka ma la gedi karo lugaha ma la gedi karo wixii kor saaran jalaaxo ah rarkooda ah lama iibin karo waa sadaqo wayucimu waxaa la quudinayaa oo la siinayaa alfuqaraa fuqarada iyo walmasaakiina masaakiinta faqiir iyo maskiin maxay kala yihiin fuqaro iyo masaakiin maxay kala yihiin fuqarada waxaa la yidhaahdaa waa qof eber ah wax u dambeeya maleh digsi wax ugu jira maleh jeebkiisa wax kuma jiro faqiir baa la yidhaahdaa miskiinna maxaa la yidhaahdaa waa nin wax haystaa laakiin kuma filna kuma filna waa laga inuu nin gaari ku socdo wuxuu cunana haysanin sooma ha fiirin gaarigiisa keliya wuxuu cuna ma haysto gaariga halkaasuu dhigaa maqaayadda agteeda uu soo degaa dadu shaxaada saxan bris coota bris iga bixi le coota bris hidib xataa marabi biyuu ku cabaa hor u socdaan xabad xabad moos hadduu helo alxamdulilahi waay gaarigiisu iskacsadayba istaartaba baxay marka miskiin waa nin waxaysta laakiin wixii uu hilnay ilahay muxuu yidhi ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri doontan waxaa iskaloo ku shaqaystaa wiilal badda ka shaqaysta doonay haystaan way ku shaqaystaan laakiin miskiin baa lagu magacaabay waayo kuma filna wax ay doontu soo saarto fasl fi lcaqiiqati caqiiqa caqiiqada waxaa la yihahdaa ilmaha marka la dhalo maalinta toddobaad xoolaa loo qalaa maxaa afsoomaali lagu dhaca yaa yaqaan yaa yaqaan caqiiqada waqlal wanqal waqlal wanqal wanqal waqlalayomalea tan aada u sheegteen maasha allah wanqalna waa la yidhaahdaa wanqal waa wan la qalaayo waqlal labadu waa isku mid waa isku mid walcaqiiqatu caqiiqadu waqlasha ama wanqalka mustaxabatun waa mid la istaxabo oo la suneeyey wahiya ayadu addabiixatu waa gowrac can ilmawluudi mawluudka xaggiis wax laga gowraco yowma saabicihi maalinta tododobada ay u tahay waa shukri ilah subxaana wa tacaala marka ilaah nimco ku waa lagu shukriyaa shukrigu waa qismi cilainlaqada waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiicfiican wayudbax waa la qalayaa canilghulaami wiilka shaataani laba ribaa laga gowracayaa wa cani iljaariyati gabadhuna shaatun hal ribaa laga gowracayaa wayudcim waxaa la quudinayaa alfuqaraaa iyo walmasaakiina masaakiinta fuqarada iyo masaakiintaa la siinayaa caqiiq waqlal ama wanqal neef baa loo qalayaa qofka wiilka laba ri oo laba neef oo ari ah waa maalinta labaad looga bixinayaa gabadhuna hal baa laga bixinayaa waa sida mustaxibka ad ka badisoo qaarna aad sadaqo ka dhigato dadka ugu talagasho xabadna ay ku ahaato qalashii way fiican tahay sidaa darteed ayaa iyadu wax shuruud ah oo sida udxiyadoo kale looma dejiyo laba neefoo laba shaataan mukaafaatan buu dhaha nebiga laba ri oo isku oo isku faca ciini ah wanaagsan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waayo wax aad jeceshahay oo naftaada aada u hurayso od qaadan lahayd yaa dadka la siiyaa ilmaha laga bixiyaa oo laba laba marka laba riyood waa wiilka gabadhuna waa hal ri maalinta toddobaad haddii aada weyso wax oo gacantaada aysan wax ku jirin maalinta afari tobnaad baa laga dhigaa sida fiican kow iyo labaatan inta hadday ku dhaafto waktigii ilaahay gacantaada wax soo geliyo ee ilmaha loo laqlalaa dhibkan haysan taqaanin tacsiye hadday dhacda geel buu bixiyey ninkii shan cunugna waa u joogtaa weliga uma waqlalin shan shan cunug baa u joogta weligiis waqlal uma bixinin awuu dhintayna geel u wadaa intuuna laamaasiisid oo wax u tartid saasaa loo baahnaa ilmaha dhinta waa laga bixinayaa waa loo waqlalayaa ayaga laftigooda ilmaha caloosha kusoo dhinta laftigooda fuqaada qaar way qabaan in laga waqlalo haddii makhluuq uusan noqonin waa biyo waa xinjir waa cad hilib ah wuu soo dhacay waqlal ma laha waa kaamil wiil iyo gabar wuxuu noqdo waa la og yahay wuu dhashay isagoo nool kadib buu dhintay waa laga bixinaya meydnimuu kusoo baxay waa laga bixinayaa waa sida wanaagsan ciyaalka dhintay ayaga xaalkoodu waa kaasaa axaadiisi fara badan baa kusoo arooray wakhlasha fadliga ay leedahay iyo ilmaha wanaagi ay u leeyihiin dhibka badan ma arkino laba sibay soomaalidu dhahaan kan bisinka ma loo qabanin miya hooyo aaba habeenka ayagoo bisinka hilmaamay oo ku calool galay way weyraxayeen ama waxay yidhaahdaan kan ma loo waqlanin miya markuu kufitaankiisa bato cunuga jub waa dhacayaa intaa ka dakrameys uu dhacaya intaa ka dakrameys uu dhacaya waxay dhahayaan kan waqlashiba aan weli loo sameynin markaasaa loo sameeyaa meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam